alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wعalى alihi wasaxbihi waslem qaala sheekh raximah اllah wacan jaabir radia allahu canhum canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslm yaquul kayfa tuqadasu umat laa yu'khadu min shadiidihim ila daciifihim rawahu ibnu xibaan waxaynu ku jiraa kitaabu اlqaضاء oo xukunkii qaadiga iyo kii weynaa ee amiirka iyo imaaradii wixii bay soo gudagelayaan وعan jaabir bn cabd llahi radi allahu canهuma qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaquul kayfa sideeba tuqadasu ay tuطaharu loo daahirin oo min alaahaam wاdul walkhizi looga daahirinayaa wixii hoose iyo dulinimo iyo dembiba ummatun ummad loo daahirin laa yuukhadu aan looga qaadaydin loo qabanaynin min shadiidihim koodii xooga badnaa ay min qawiyihim lidaciifihim kooda daciifka aan looga goynaynin oo looga qabanaynin dulmiga uu ku sameeyey rawahu ibn xibaan walahu xadiisku wuxuu leeyay shaahidu min xadiisi bureyda cinda albazaari wa aakharu ay walahu shaahidun aakharu mid kalu leeyahay min xadiisi abi saciid cinda ibni maajah ahaaday xadiiska macnihiisu waa waadix oo dee xukunka qaadigu waxyaaluhu keenaya waxaa ka mid a dadka bani aadamka qaar badan oo ka mid mar haddaanay diini xidhaynin oo damaca bani aadamku damaaci uu yahay oo damac badan yahay waxaa laga yaabaa ku daciifa inuu xoolihiisii iska qaato hadhowna dee uu laaluushiiyo wax la uu bixiyo marka haddii ninkii daciifka ahaa marka uu xukunkii ilaahay u xukun doonto ama maxkamaddii uu tago dee aanu cadaalad meeshaa ka helaynin ummaddaasi ummad hagaagsan noqon mayso ummad dulloobeysay noqonaysa waana dhibta muslimiinta meel badan ka haysata maanta waxaa laga yaaba inaana gaaladiiba halkan dadkan laynaysa sidan kale laakiin dee asbaabtii inaynaan isba weydiin baaba iska dhici karta maxaa keenay in muslimiinta san ay u duloobaanoo sidan dhibaatadu usoo gaadho way dacfi badan waxaa jira oo xaggaa ka jira xukunka marka la eego markan dhulkeenaba usan noqon meel kale intaan la gaadhin soomaalidu waxyaalahay aadka iskugu qabsata waxaa ka mid a dhulka iyo markaa mid daciifa baa laga yaabaa dhulkii inta lagu qabsado kii kale intuu laaluush bixiyo inuu ku dhaarto isagii loo xukumo oo kii xaakimka meeshaa fadhiyina oo ayar iska qaato markaa inta waxyaalahaasi jiraan ah, dhibaatadu way jiraysaa waayo qofka daciifkii markuu ilaahay baryo subxaanahu watacaala ee uu habaaro kaa daalimkaa iyo kaa u kaalmeeyey dee musiibadaas ummaddii way kuda dhacaysa tuqadasu almuqadas ay almuطahar wey iminka magaca maga magacyada ilahay ka mid ahee alquduus muxuu tilmaamaya nafyi buu tilmaamaya nafyi naqays can ilaahi subxaana wa tacaala inuu naqsi o dhan ilahay ka nasahanya markaa kayfa tuطaharu طahaaradani wa طahaaradii macnawiga ahayd weyaan طahaaradii he macnawiga ahayd oo akhlaaqiyaadkeeda iyo caqiidadeeda iyo dhaqankeeda iyo awooddeedu si ay u hagaagayaan weyaan kayfa tudahar uma laa yuukhadu aan loo min shadiidihim ay min qawiyihim daciifihim kooda daciifka an lagu sqabnay hadalka khudbaddii la ydhaha waa khudbaddii abubakar radia allahu ee maalintii la doortay ujeediyey hadal kooban buu hayo waxaa ku jiray alqawiyu cindii alqawiyu الضaعيiف عindي qawiy xatى آkhuda الحaqa lahu والqawiyu ضaعiif عindii xatىa آkhuda الحaqa minhu hadal saasoo kale baa laga soo wareerinay kiina xooga badani agtayda ضaciif buu ka yahy ilaa xaqii uu qaatay aan ka soo qaadayo ka ضaciifkiina agtayda qawi buu ka yahy ilaa xaqiisii aan usoo dhicinayo on usoo ridayo xadiisku dacfi baa lagu sheegay culimadu ay ku sheegeen laakiin axaadiisu ma markhaati furaysa iyo inuu matigiisuba saxiix yahay shaki kuma jiro وعن caiشha radي الlahu canha qaalat waxay tihi samictu waan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka aloo yaquulu leh yudcى waa loo yeedhi biاlqaadi qaadigii baa loo yeedhaya alcaadili saaxiibulcadaalad ahaa yowma alqiyaamati baa loo yeedhi maalinta qiyaame oo fayalqaa wuxuu la kulmi doonaa min shiddati alxisaabi xisaabta darnaanteeda wuxuu la kulmi doonaa maa shay buu la kulmi doona yatamanaa uu jeclaysan doono annahu in isagu lam yaqdi aanu kala xukumeen beyna tnayni laba qof fii cumrihi cumrigiisa o dhan laba qofna inaanu kala xukumeen rawahu ibnu xibaan wa akhrajahu lbayhaqiy walafduhu fii tamratin annahu lam yaqdi bayna اthnayni fii tamratin halkaa fii cumrihi xabad timira inaanu ku kala xukumeen ayuu tamaniyaya xadiiska macnihiisu waa waadix oo waxa weeyaan kii caadilka ahaa ee dadka cadaaladda u sameeyey ayaa maalinta qiyaamaha saa u tamaniyaya war maxaa kugu watay kala xukunkoodaba hadda mid kasta jawaab saxa buu ka bixiyo dee saasaan y lakin de inta la xisaabinayo ee dadkii aada xukuntay maalintaad sidaa tiri maxaa kale samaysay la weydiinayo tusaale ahaan amba su-aalaha lagu soo wajahay isaga ayuu ka baqdayba inuu halaagsamo markaasuu leey war maxaa igu watay maxaa igu watay adduunyadii markan joogay xadiisku waxa uu tilmaamayaa in laga fogaado waxa loo yaqaano alqada qofku intuu ka fogaan karo gaar ahaan markuu ogayay inay cid kale hawshaa ka soo bixi karayso xaaladiisa naftiisana uu yaqaano waana kii rasuulku la teliyey calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray haye abu dar soo maha wuxuu yihi daciif baa tahay abudarow waxaanan kula jecelahay waxa naftayda la jecelahay weliga imaarad iyo madaxnimaha raadsanin laba qofna weligaa ha kala xukumin waynu ognahay waxaa la yihi saxaabigaasi abudar alkhifaari jundub bnu junaada ma kana daciifa fi ljismi wainama kaana qawiya daciifa ah miyo xagga jirka nin xoog weyn oo dagaalka aada u galab ah oo raggii saxaabadii mujaahidiinta dagaalami jireen laakiin qof baa laga yaaba inuu xoog badan yahay xagga jirka laakiin aanu xagga xukunka iyo waxaa ku wanaagsaneyn oo ninba markaa meel buu ku wanagsanyay markaa qofkun waa inu naftiisa bal insaanu calaa nafsihi basiira soo waa inaad warni an waxaa kuma wanaagsane waxaasaan ku wanaagsane iga laakiin soomaalidu way mahmaayna waxay qofkii maqasha lagala quustay <laughs> ayaa geeli loo diray soo maha oo intanaaba ku fillaan waaya matukawiinba ku filaanaya weliba dadkan iminka madaxtinimada raadsanaya anuu saasaan yeeli doonay saas inta badan dadkaasi waa dad maslaxa leh waana sababtu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam xadiiskayn kusoo marray sekada cid imaarana weydiisata a ma siino xadiis macniisu ah samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul yudcaa waa loo yehi bilqaadi alcaadili ee saaxib alcadaaladda ahaa ee cadaalad sameeyey yowma alqiyaamati fayalqaa wuxuu la kulmi doonaa min shidat lxisaabi xisaabta darnaanteeda la xisaabinayo ila waaba caadilo uu badbaadaya haddee la socdo maa shay buu la kulmayay tamanaa uu jeclaysanaya annahu lam yaqdi inaanu xukumin beyna tnain laba qof dhexdood fii cumrihi aw fii tamratin ama waxba timira وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح liibaani maayaan qowم dad liibaani maayaan walow أمrهm arinkoodii u dhiibtay امرأة haweeney u dhiibtay rawاه البخاري hذا الحadيiث دليل على أن القضاء لا تتولى hu المرأة أو laa تتولى عalayhi المرأة haweeneydu xoog ma qabanayso qadاga wasiirna noqon mayso madaxweynena noqon mayso qaadina noqon mayso marka imaaradeedu waa qaasira imaarat اlbeyt wa imaarat اlmadrasa ya shaqa madrasadeed oo maamul way ka noqon kartaa meel dumar ay ganacsi kale way maamuli kartaa waxyaalahaas oo kale oo weliba dee dumar iyo dadkaasi ay joogaan dumar dumar bay noqon kartaa laakiin rag madaxu noqon mayso waana la yska garan karayaa xigmado badan baa ku jira marka lan yuflixa qowma walow amrahum imraha ayay qaar dooneen xadiiska inay wax ka sheegaan oo idhaahdaan abubakarta oo waa sidaa soo dabeetana xadiiska waa daciif dumar idaacadaha ka hadlayey oo soomaaliyana beri man maqlayo wax kale ma haysaan kayfa liyufciqo maad la soo booli doontaan xadiis yaro xun baad la soo cararaysa <laughs> marka dee waa iska akhrisamaan akhrisamaan kumay ka mid tahay oo haddii cid xukun loo dhiibayo oo la odhanayo dumarka xukunka nala qabta yaa loo dhiibi lahaa dee caaisha iyo dumarkii kale cajiibka aha iyo umusalama iyo ee dee caqliga iyo w ragga maanta jooga ka caqli badnaa ee ka alla ka cabsi badnaa ayuu cumar ohan lahaa adiga waxaan kuu magacaabay wasiirka haweenka iyo wasiirka qoyska soo saa maha adigana waxaan kuu magacaabay <laughs> dumarka qeybtaa inaad isku aad isku daba riddo <laughs> waxaasoo dhimij iyaguna may hungurin jir raggii baaba ka cararayay baashe eh. maxaad umanaysa iminkana dee waaba hayrka inagu marayno maxaa noo diidaya inaanu aqoontii baanu lenahay halka ugu sarraysa inanu qabno waxaad dhegeysataan casharadeena muxaadaro uu leeyahay sheekh cabdikariin xasan xoosh xafidahu llah oo beriga halkan uu ka galay muddo hore ahayd oo qadiyadda uu kaga warramayo xadiiskan iyo ciddi waxay ka yidhaahdeen iyo wixiina uu ka hadlay sheekhu si fiican mawduucaas ya si fiican oo faahfaahsan saacad wax gaadhaya ayuu kaga warramay oo nimanba waxay dhahdeen abibakrata waxay soo eedeeyeen abubakra iyo saxaabo kale saxaabigii la odhan jiray muqyir binu shucba wakti uu barasaab ahaaba xumaan lagu soo eedeeyey markaas saddex baa isku waafaqay arrintaasi inay jirto mid baa ka joogsaday saddexdoodii maxaa la sameeyey oo la jeedalay soo maha abibakra tabaa ka mid ahaa dabeete waxay ku leeyiin mar haddii qofkii la jeedalay dee shahaadadiisuba lama aqbalayo waa mid mucaasiraasaa u hadlay imka oo dadka weli wadaada de wadaad sheegnay lan yuflixa lan maxay nafiyi jirtay mustaqbal soo maha ma liibaani doonaanba waxay sheegeen soomaalidu qisa ilaahay baa sugnaanshaheeda rag baa doonay gabadh inay la soo tashadaan waxay dhahay bal hawshaa ka warramo saa iyo saasoo markaasay tidhi bal horta intaynan hawsha gelin intiinan iyo aynan dumaaleeda markaasa hebel iyo hebel iyo hebel waay imise miyaro dhasha hebel iyo hebel raggiiba de badankoodi xaggaas ku xeer ya de aniga haddii tale lay weydiin lahaa bay tii aniga haddii tale lay weydiin lahaa intiinaas inaad dhalataan maan ogolaadeen de anigu macnaheedu waa maxay <laughs> hadday adiga miyaro ku dhashay dee mid hore isagoo ninku mid hore qabaa yaa hooyadaa lala guursaday soo maha anu miyaan raalli ka noqon laha bay tiri haddaad inadubaalada tahayna saasoo kale de way lamid waxay uga jeedaa aniga taladaydu saasay uhooseysaa raggiina haddii noocaasi fariidadaabaa meesha ka soo baxay laakiin anigu tala ahaan haddii la iwdin lahaa ha arrintaa maan ogolaadeen ordo haddaba idinku tashado aniga waxbaa weydiin <laughs> aniga waxbaa weydiinine ordo idinku tashada وعن أبي mريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxuu ihi mن والله الله شhayئا mن والله الله qofku ilaahay uu madax u dhigo شhayئا شhay min أمr المسلimiin arrimaha muslimiinta ka mid ah oo faاxtajaba iska xijaaba gaadh ka samaysta can xaajatihim baahidooda wa faqrihim iyo faqrigooda اxtajaba الlahu ilaahay baa iska xijaaba duuna xaajatihi baahidiisa sokadeed ilaahay ba subxaana watacala isna maalintuu u baahan yahay yowma qiyaama si gaar ah iska xijaabayo akhrajahu abu daawuud watirmidiy xadiiska macnihiisu waa waadixo waxa weeye qofkii xaakimka ahaa dadkii way u baahan yahay marka dee waxaa laga yaabaa qof faqiira ama mid hawshiisa u sheegan lahaa meeluu u maraba waayo ise intuu gaadis daba dhiga o yihahdo ha ii soo daynina halkaa laima soo dayn karo qofka sidaa sameynaya dadka arrinkoodii isagoo maamulaya haddana dadkii iska xijaabaya ka ilaahay baa subxaana wa tacaala yowma alqiyaamati iska xijaabaya marka waa ciqaab weyan waa waciid gaalada ilaahay subxaana wa tacaala ayuu sheegay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun soo maaha ilaahay arki maaya kana maalintuu ilaahay subxaana watacaala u baahan yahay ilaahay u dembi dhaafi maayo u naxariisan maayo macnahaasa laasimka ka dhalanaya sifada ayaa sidaas marka can xaajatihim wa faqrihim waa dikru khaasin bacda caamin can xaajatihim waa caam haddana waa waa khaas oo maha markaa marka hore maxaa faqrihim xikmaddan ku jirtaa maxay tahay markaa xadiiska looga daba keenay waxaa dhici karta marka hore faxtajaba can xaajatihim mid qaniya iyo mid faqiira bay soo gudagalayaan soo ma mid qaniya baa laga yaabaa inaanu maalintaa aanay isku wanaagsanin waxa laga yaaba dabeetna inu ha i soo daynina dee waa dulmi iyada laftigeedu ilan qaniga laftigiisu xaq buu lahay laakiin waxaa sida faraha badan la yaqaanaa dadka magacale iyo dadka aqniyada iyo inaan la iska xijaabin soo maha ee dadka fuqarada ah iyo dadka aan waxba haysan la iska fogeeyo markaa can faqrihim buu rasulku alay sla slam si gaara usoo saaray haddana oo caamka hore khaas baa ka dambeeya xaafiduu calى الصalawaati wالsalaaة اlwsط ok وعan abi maryam aزdiy alsdiyi alsdi wa qabiila min qabaa'il الcarab asdigu waxaa soo gudagala xataa ansaarta ku jirtay marka inuu asdigaa yahay waa laba dhowr asdi baa jire waa dhici kartaa inuu asdiga ansaartuna ay soo gudageli inuu kamid yahay inu aanu ahayn can الnabiyi salى الlahu alay slm qal wuxu uhi man wallahu llahu qofku ilahay udhiibo shayan min umuur min amri اlmuslimiin shay-an soo maha waa nakira fi siyaaqi shardi tufiidu maada marka waxa weeyaan shay caan bay faa'idaynaysaa waxa weeyaan haba shaygaasi wax yarba ha noqdo marka haddaad madrasad maamulo ka tahay waa lamida la soco hadaad fasal macalin ka tahay ood halkaa iska libaaxayso macalimiinta laftigooda qaar badan saasay sameeyeen ila nin waliba intaa yaruu maamulaya imaambu marsad sooma ya nin waliba intaa u maamulayo ardayba macalinka isku yar dhacayaanoo wuxuu odhanaya may aqbali maayo aniga dib yaan laga soo dina ka baxi sadeed ha ii soo geli waxasaas kale ah man wallahu llahu qofku ilaahay dhibo shayan min amri lmuslimiina arrinka muslimiinta waa arrin caama markaa amri lmuslimiin mar haddii muslimiinta loo idaafeeyey caam u faa'idaynaya muslimiintu arrin ay iska leeyihiin wada leeyihin wey oo faxtajaba iska xijaabo can xaajatihim wa faqrihim ixtajaba allahu ilahay iska xijaaba arrinkiisa iyo baahidiisa duuna xaajatihi yowm qiyaamati xaajadiisa sokadeed baa ilahay iska xijaaba oo xaajadiisa ilaahay uma fuliyo weyaan qofkii xaakimka markaa waa inay cid waliba gaari karayso haddaba waay waxaa la odhanaya ha lagu sii daayo oo ilan qaar ba hadday doonaan dilaye oo qaar ba cadaawad u qaba hadday doonaan maya de waa inuu gaadh samaysto lama diidana hadda inuu gaadh samaysto laakiin waa inu hahdo dadkaas xilligaa ii soo daayay xilligaa kale saa kale saa kale saa kale وعن abi hurayra radi allahu canhu qal wuxu lacna rasuulu llahi salى اllahu alay slm rsulku wuxuu nacdalay alraashi laaluush bixiyaha wاlmurtashi laaluush qaataha fi اlxukmi xukunka ku laaluush qaadanaya rawaahu axmed wاlarbaca waxasanahu الtirmidiy waصaxaxu ibnu xibaan walahu xadiiskani shaahidun bu leyahy xadiis kale oo u markhaatiya min xadiisi cabdillahi bni camr cinda alarbacati ila الnasaa-iya oo afartii ay soo wariyeen sunantu marka laga reebo nasaa-i alrishwa sidaasay markaa de iyaduna xaaraan ku tahay waa kabaairta waaweyn lacana allah waa almalcuun wey uu nacdalay xadiis qaarki waxaa ku jirtay lacana allahu alraashi wاlmurtashi wاlraa-ish ka laaluushka bixinaya iyo almurtashi qaadanaya alraa-ish iyo ka u kala qaadaya aladi yascى beyna alraashi wاlmurtashi ile mid ba isna ka dhex shaqeynaya haduu doono waa ninkaasi wuxu yihi intaa ka soo qaado waa arrintaasaynu siinaynayo waxaa iska bixiyo saasoo mid baa u kala shaqaysanaya isna wuu nacdalanya markaa rishwadu waa qofkiio doonaya xaq aanu lahayn amba xaq lagu leeyay iskaga difaacaya waa طalabu ma laysa lahu aw dafcu ma maa caleyh e, min xaqin wa طalabu ma laysa lahu min xaqin aw dafcu ma laysa aw dafcu ma calayhi min xaqin ayuu ku wararaya macnuhu qofku waxaanu lahayn buu doonaya xaq aanu lahayn amaba xaq lagu leeyahay bu iska difaacaya maxaa ku baxay markaa waxaa ku baxay qofka xaq uu leeyahay laaluush lagaga xidhay xoolihiisi baa laga haystaa xaakimkii wuxuu ku yihi lacag intaa leg ilaa ad bixiso mooyaane ku siin maayo ama qadiyada ku xukumi maayo maxaa u bannaan inuu bixiyo dembina kuma laha waayo xaquu leeyahay unbuu soo ridanaya isagu laakiin dembiga ayaa iska leh hadduu se awoodi karayo laaluushna-aan inuu wax ku helayo xaaraan bay noqonaysa inu laaluush bixiyo marka hore lakiin waa markay kaga xidhnaatay daruur noqoto xaqa lagu leeyahy muxuu noqon karaa dee isagii baa deyn lagu leeyahay in la xidheahed ama dil baa lagu leeyahay ama dhiig baa lagu leyahy wax lamid a ah. markaasuu iska difaacaya su waxayo wax qaado sidaa iyaya leeyahy ama waxaanu lahayn buu ku doonaya وعن cبد لله بن زبير رضي الله عنهma qال وxu uhi qضى رasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulku wuxuu xukumay أن الkhصmeyni labada ishaysta labada la kala xukumaya yaqcudaani inay fadhiisanayaan beyna yaday الxaakimi qofka xaakimka hortiisa inay fadhiisanayaan rawahu abu dawud وصxaab xaakimu أن الkhصmeyni yaqcudaani beyna yaday الxaakim halkana waxaa laga qaadanayaa qofka xaakimka waxyaalo badan baa saaran ee dadkale xukumaya waxaa ka a xukunka marka laga reebo qaabka uu la dhaqmayo dadka habdhaqankiisa la dhaqmayo dadkan as khasamka ah ee wax ka dhexeeyaan inuu cadaalad ka sameeyo oo markaa xagga daymada iyo hadalka iyo fadhiga iyo wax lamida waa inuu ka simo bay culimadu ihahdeen marka inta badanna waa inuu hortooda soo fadhiisaan hortiisa waa inay soo fadhiistaan waxay tahay xikmadda ku jirtaa waxa uu garan karaa bay leeyihin culimada sharxaya xadiiska qaarkood dad baa firaaso leh firaasadu waa maxay ya firaasadu waa qofkiio qofka calaamaad iyo waxyaalo ku arkay ku garta in qofkaasi sifada leeyihi oo qofka muuminka alla cabsigiisuna badan yahay waa dadka firaasada xoogga ala wey inkastoo xadiiska kusoo arooray itaquu firaasat almuumin oo aan ah culimadu yidhahdeen saxiix maaha cumar bin khadaab oo kale qawiyu lfiraasa ah oo nin meel iska maray ninkaasi amba kaahinkoodii buu ahaa amba sida fada noocaasu lahaa waaba loo yeeday oo isagoon hadda u garanaynin sidii baabu noqday marka qofkii xaakimka ahaa weliba ninka badan wax soo tajribeeyey ee de dadka soo kala xukumay labadan qof se u kala hadlayaan buu kala garan karaa marar badan inuu midkood been sheegayo iyo siduu leeyahay iyo wax lamid ah ayuu ku garan karaa iyo hadal isu wadaarinay marka haddii laakiin loo baahdo xaggan laba midig iyo bidix uu fadhiisin karaa haddii meesha isugu cidhiiri ku yahay amba <coughs> wax lamid ah xagga eegmada fadhiisinta waxaa kaloo ka mid ah hadduu midna kursi u dhagu yidhahdo kursi dheer ku fadhiiso midna uu dhulka fadhiisiiyo uma cadaalad samaynin haddii aanay baahi kale jirin hadduu qofkan aan dhulkama fadhiisanin karay ka war de waa gaartaas hadday gaal iyo muslim yihiin uu kala horeysiin karaa xagga cadaaladda ku ka sameeyaaye laakiin xagga fadhiga culimo qaar baa yihi dee afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin xagga hadalka waa lamid waar yaa hebel bal waran soo ma wanaagsanid waniyo aabbahaabaan saaxiib ahaan jirnay <laughs> hadduu qoso midna saa ku idhahdo midna waryaa nagadaa qayladu soo fadhiiso binaadam baati ya marka horeba halkaasu labada u kala raaciyay soo dee markiiba markaa kaasi taasina sax maaha waa inuu aada isku ilaaliyo marka waa laga yaabaa raggii inaan halka fadhiya rag badan in hadhow meelaha u shaqo tagaan maxkamadaha iyo way kaasi hawlahaa tirada ku darso baabu shahaadaati wuxuu baabu yahay markhaatiyada الشhahaadة إخbaaر الإنساaن عama yaclamuhu ayaa lagu soo koobay macnaha waa qofkii ka warrama wuxuu og yahay cama yaclamuhu markaa maxay noqon kartaa wuxuu arkay wuxuu taabtay wuxuu maqlay wuxuu dhadhamiyey wuxuu uriyey alkhawaas ah, maxay alxawaas alkhams waxaa kaloo lagu daray alistifaada istifaada maxay noqonaysaa dee waxaan inuu caan yahay ah, aada u faafay faafay faafay u yahay inuu ka markhaati kici karo ina dadkuba dee waxaasi ay saa jireen oo ninkaa hebel hebel inuu inuu hebel yahay dee weligiiba anigu amba reer hebel inuu yahay waa weligii waxaan ogaa inuu reer hebel yahay dadka o dhan ubaa lahaa waa reer hebel ninkaas amba waa ina hebel matan haddii in la isku qabsado kale وعن زayd بن khالد الجuhني رضي الله عنه أن النبي slى الله عليه وسلم qال wuxuu hi alا أخبirكم ba idinka warrama bkhayr الشhuhadaaءi markhaatiyada kuwa markhaatiga fura kuwa u wanaagsan alladii kii weya yaأti bishahaadati alladii kii weya yaأti la imanayay bishahaadatihi markhaatigiisa furaye la imanayay qabla an yus'alahaa intaan la weydiinba ninka markhaatiyada u wanaagsane waa ninka intaan laba weydiin markhaatiga fura xadiiska xadiiskan ka dambeeya uu xadwadayna ka hor imanaya waynu egi وعن عمrان بن xusein radي الlahu عanهu qal wuxu qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه sl rsulku wuxu uhi ina khayrakum kuwiina idinku wanaagsani qarnii waa qarnigeyga ثuma اladiina kuwa dabeetana yaluunahu ku sixiga qarni aladi yali qarni wey qarnigayga ka ku sixiga uma aladiina yaluunahu haddana kuwa ku sixiga ayaa u khayr badan uma dabeetana yakuunu waxa ahaan qowmun dad baa doona yashhaduuna markhaati furaaya walaa yustashhaduuna cidina markhaati gashanaynin wayakuunuuna khiyaamaynaya walaa yuutamanuuna aan la aaminaynin wayandiruuna nadraaya walaa yuufuuna aan oofinaynin nadarkaasi wayadharu waxaa ka soo daahiri doona ka soo muuqan doona fiihim yaga asimanu shilays iyo buurni dad buurbuuran ay noqon doonaan muttafaq marka xadiiska hore muxuu tilmaamayaa alaa akhbirakum bikhayr الshuhadaa oo rasuulku ala sala slam muxuu ku sheegay markaa aladi yaati bishahaadati qabla an yusalaha soo maha xadiiskan labaadna yashhaduun walaa yustashhaduun iyagoon cidiba markhaati gashan bay iska markhaati furayaan marka waxaa la isku waafajinayaa kaa hore dee ilaahay baa yihi subxaana wa tacaala wa aqiimu shahaadata lilah soo maaha markhaatiga alla dartio furay ilahay baa subxaana wa tacaala yidhi marka horeba markhaatigu dee inuu qofka furaa walaa taktumu shahaada markhaatiga qofki inuu qariyo wa xaaraan marka qof markhaatiba ma haysto laakiin qof baa ogaaday inaanu qofkaas inuu qofkaasi waxa uu markhaatiga aan u haysanin isagu markhaati uu ka yahy ka soo qaad qof baa dhintayba saaxiibkii amba qof garanayay ayaa wuxuu ogaa ninkaa hebel hebel inuu dhulkaa leeyahay dadkii qaraabadiisaana war ma hayaan ee dhulkaa waanu lahayn u bedhada cid kalaaba ku qabsatay cid cid ay ogyihiina ma jirto maxaa loo bahanya ninka markhaatiga ogi inuu soo cararu furo markhaatigaas ogaado anaga marka waa waajib saaran macnuhu waxba ma doonaya ninkaas weeyaan laakiin ilaahay dartiibu markhaatiga u furaya markhaati qarsoonaa inuu qariyana may ahayn wakaa furay waa khayru shuhadaai kaasi laakiin kuwan kale waa maxay waa dad aan lagu kalsooneyn kalsooni laguma qabo waayo markhaatiga shuruuddiisa waxaa ka mid ah de an yakuuna cadlan soo ma inuu caadil yahay an yakuuna caadilan de qofka markhaatiga furaya markaa nin dee la ogyahay inuu faasiq yahay amba wax lamido amba daran kale uu leeyahay oo markhaatigan uu furayo amba ka furanaya wax ka dhexeeyaan dabeedna isagoo markhaatigii anaa ka markhaati anaa markhaatigaa furaya saasuu leeyahay waa le waa balukaadi horta waa lagu baaraya balukaadi waba laguma weydiin adiga saas baa markaa leeyahay kaasina waa ka noocaas marka labadaa qolo aad fahamtay say u kala duwan soo ma labada xadiis markaa isma khilaafayaan midna markhaati saxa weeyaan oo markaa qarsoonaa dabeetana wuu furay cidina bay ogeyn marka hore kanna iyadan cidiba dalban ama aan lagu kalsoonaan ayuu la soo boodaya xadiiskan waxaad ku soo marteen kitaabkii ha a ah, kitaabu tawxiid ina khayrkum qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum quruuntan maxaa la ihahdaa alquruun mufadala oo maxay yihiin aلsalaf الصaalح salaf waa kii horeeyey weyaan macnaheedu dadkii horeeyey oo salaf rajul qofka marka la hahdo waa qaraabatuhu wa aaba'uhu wa ajdaaduhu waa dadka horeeyey dee salafku mid wanaagsan iyo mid xun ba u noqon karaa qofka cidda ka horreysay laakiin maxay noqdeen الصaalح maxaa ku baxay marka kuwii xilligaa noolaa dee munaafiqiinta ahaa maxaa ku baxay kuwii xilligaa noolaa ee zanaadiqada ah ahlubidaca xuna kuwaasoo dhami dee noqon maayaan aلsalaf الصaalح dadkaa loo qasteeye wanaagsan noqon maayaan waayahay khayryada uu rasuulku sheegay alayه الslat slam u yihi khayru khayrukum qarni iyo khayru naasi qarnina waa jirtaa ma khayriyat اdiin ba iyo aلzaman mise waxa weeyaan waa khayriyatu almaal wاlquwa haye dee waa khayriyada xagga diinta soo maha xagga diintay de inagaga horeeyeen adduunyada wa inaga arkayno inaga aada uga fog agga marka la eego inaga ka adduunyo badan iyo heerkay addunyadu marayso waxaan imamay jirin ba addunyada mar haday de nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ahaayeen iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin saasay iyaguna usii kala fadli badan yihin waxaa laga qaadanayaa taabicigu wuxuu ka fadli badan yahay taabici taabiciga laakiin waa calaa sabiil اlcumuum ma garata maxaa la heli karaa mid taabici taabiciyo mid qarniga noole uu ka khayr badnaan karo marka la ega xagga waxtarkiisa iyo siduu yahay si guud waa la heli kara lakiin saxaabada iyaga nin saxaabi oo nebiga arkay calayhi isalaatu wasalaam cid taabici oo gaari karta ma jirto iyaga aragtidaa nebiga ay arkeen sala allahu alayh ayaa wax u dhigmaaba aanay jirin markaa ninka matalan saacad nabiga arkay ama dhowr daqiiqo ee sidaa ku geeriyooday isagoo muumina iyo saxaabadii taabiciintii weligoodba dee culimada ahaa ee sa ahaa waxaa fadli badan xagga nafciga waxtarka waxaa laga yaaba inay taabiciintu ka nafci badnaadaan qaar badan laakiin de xagga fadliga fadligaa rasuulka aragtidiisana wuxu dhimaa jirinba waayahay qarniyada dambe ka dambeeya markaa iyaga diintiiba daciifaysa in arrintani diinta waa kutusaya qowmi yashhaduun walaa yastashhaduun waa sida faraha badan bay noqonayaan weligaa dad laga waayi maa ila rasulka wuxu hi laa tazaalu daa'ifa markaa ciidma markhaati gashanayso wayakuunuun walaa yutamanuun waa dad ahluqiyaama ah markaa waa laba aabin mamaayo nadarkana ma oofinayaan asimana macneed waa maxay waa yatawasacuuna fi lmaakli walmashrab waxay ku tawasucayaan waxay cunaan iyo waxay cabaan maaha sideeda loo ceebeynaya maaha ama loo dhaleecaynaya asiman oo qof baa laga yaaba isagoo waxba cuni waxna cabin iska abuuray inuu yahay mid hadduu doono dhuuban baa laga yaabaa inuu cunto badan yahay taas kuma saabsana arrintu laakiin waxa weeyaan waa dad sida aqlabka markay dadku dee tanacumaanay raaxaysan jirhkoodanu bay ka shaqeynaya weyaan ya khadim اljismi kam tascى aw kam tashqى likhidmatihi faanta binafsi laa biljismi insaanu ninkii gabiye muxuu ihi waa ninka jirhka u shaqeynayo ya khadim اljismi kam tashqى imisaad la dhibaato mudatay amba kam tascى imisaad u socotaa ya khadim اljismi kam tashqى likhidmatihi inaad jirhkaaga u shaqeyso haye haddaba waxaad ogaataa fa anta binafsi laa biljismi insaanun maxaad insaan ku tahay ma jirhka mise nafta ya naftaad ku tahay haddii qofku dee dushan un iska dhaldhalaaliyo isqurqurxiyo oo sidaa gaalada dee aynu aragnay qaar badan laakiin dee hoosta uu faaruq ka yahay maxay taasi u daraysa hadduu iska marya cawlan yahay ama iska sidaa sifadaa iska leeyahayo laakiin dee iimaan leeyahay o alla kacabsi leeyahay bciid gaaraysaa baa jirta marka lama diidana de qofki inuu waxna cuno waxna cabe lakin hadduu hamigiisa ugu badan ka dhigo maadaa yaأkul wamaadaa yashrab de wuxuu shabahaya xoolaha ilan xooluhuna waxna way cuno waxna way cabaan mar alla markaa ay dhergaan ee roobkuu dee xoolu barwaaqaystaan bay durduriyaan soo maha markaasay dee hamoodaan markaasaa waa saas de markaa qofka xayawaan ku shabahaya hadduu min hadihi aljiha uu noqdo waxaa kaloo laga qaadanaya maadaamay dadkaasi dee inaga khayr badnaayeen miyaa nebi dambe lasoo diraya miyay diin dambe imanaysaa soo diintii iyagu inagagama wanaagsaneen cilman wa camalan wa jihaadan ya wa nashran soo meel kasta inagagama horeynin hadday noqoto inay barteen iyo bareen iyo inay faafiyeen iyo inay u jihaadeen iyo dee waxaasoo dhan wa cibaadatan wa akhlaaqan ya marka haddaad salafi noqoto waa nicmo ilaahay kula doonay waay lakin salafiyadu dee xaqiiqo kaa tahy ilan qofku iska sheegan karaa afke ya ana salafiyu ma xayaytu waynamut fawasiyatii linnaasi an yatasalafuu <laughs> nin baa gabayo ana shaaficiyu ma xayaytu waynamut fawasiyatii linnaasi an yatashafacu bu anuu shaafici baana haddaan ti haddaan noolahayba dadkana waxaan ku leeyahay shaaficiya noqda <laughs> marka waa asxaabu tacasub kuwaasi waa kuwii tacasubi jiray oo dee abu xaniifa ayuu nina wuxuu waxaa soo bixi doona i nin la dhaa abu xaniifa ayuu rasulku yhi ala slat slam oo siraaju ummatiya ummadayda laydhkeedii iyo iftiinkeedii waxaa kaloo soo bixi doona nin la dhaa shaaficiya ummadayda dajaal kaga daran xadiis mawduucu samaynaya marka qodoba markaa waxaa u tacasubtaa dee halkaasa iyagu maran marka salafiyun nisbatun ilaa ha salaf macnaheedu waxay ka dhigan tahay caqiidadoodii diintoodii akhlaaqdoodii dariiqadoodii waxaaso dhan baan ku soconayaa marka qad yakunu saadiqan waqad laa yakunu saadiqan وعن cبد لله بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulk وu la تجuز ma banaano شhahaadaة khاa'inin mid khaainihi markhaatigiisu ma banaana inuu markhaati furo walaa khaainatin iyo gabadh khaainatoona shahaadadeedu markhaatigeedu ma soconayo walaa dii qamrin iyo dii xiqdin mid calool xumo u hayo amba wax ka dhexeeyaan calaa akhiihi walaalkiisa kale muslimka ah qof ay wax ka dhexeeyaan walaa tajuusu ma banaano shahaadatu lqaanici ay alkhaadimi qofkii shaqaalaha ahaa ee u go-ay alqaadici liahli lbeyti guriga qof reer u shaqeeya amba khaadimo ah oo laakiin khaadim ay aada isku dhex galeen alqaanic liahli lbeyt وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله علي sلم يقول laa تجuuز ma banaan شhahaadaة badawiyin qof reer miyi inuu ku markhaati furo calىa صaaxibi qaryatin qof reer magaala inuu markhaati ku furo ma banaana in shاء الlahu taعalى halkaa faahfaahin ba ku jirte wayno xiisadaha dambe والlah